leeyahy khiyaaru shardiga khiyaaru shardiga iyo khiyaarulcaybka iyo taasi iyaguna ay kala yihiin ayib nacam marka culamada jumhuurta waa ogol yihiin khiyaarulmajliska maalikiyada iyaa diidaan oo iyaga waxay yidhahdaan wax khiyaarulmajlis la yaraha ma jiro adilada ay ku andacoodaan dhanna xaafidka fatxulbaariga fatxulbaarigu ku radiyey in badanna marka weliba baxti fiican oo dheer uu ka sameeyey mas'aladan nacam juska afaraad fatxulbaari wacan ibni cumara radi marka axaadiistaan sheeggeleyna wacan ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyay can rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam qaal inuu nebigu yidhi idaa tabaayaca arajulaani labada nin hadday wax kala gataan laba nin hadda wasfi oo hadda ma ahan oo qeyd leh arajulaani wasfi qeyd lemaa laba naag hadday wax kala gataan waa un xukunka isla mid waxaa weeyaan marka un waa iska litagliib unbaa rag loo sheegay idaa tabaayaca arajulaani hadday labadii wax kala gataan fa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida bilkhiyaari baa usugnaaday khiyaar maa lam yatafaraqaa haddaanay kala tegin intaysan kala tegin khiyaar bay leeyihiin labadoodaba oo wakaanaa ay yihiin jamiican kuwa dhan oo isla jooga wakaana ay yihiin jamiican kuwa wada jiro maa lam yatafaraqaa wakaanaa jamiican intaysan kala tegin wakaanaa jamiican ayna wada joogaan tan marka maxay daliilu tahay tafaruqu inuu bil abdaan inuu yahay bil kalaam inaysan ahayn aw amase yukhayir ay maa lam yukhayir haddaanu khiyaar gelinin axaduhumaa midkood al-aakhara kan kale haddii midkood midka kale uu khiyaar geliyo ee uu yidhaahdo alaabtan haddaad iga gadato ood lacagtii aan kaa qaato khalaas waa saana ku kala gadanay ma rabtaa haddaba iska feerfeeri waa feerfeeriyey sidii ku gartay khalaas khiyaarulmajlis waa u dhamaatay markaas khiyaarulmajlisku laba waqti ayuu dhammaadaa waqtigiisa caadiga wuxuu ku egyahay markii lakala tago mararka qaarna waxaa jirta isagoo dhanba uu baaba-aayaba maxaa baabi-in karo shardi ay wada galaan labadooda oo yidhaahda alaabtan iga gadato aniga ma saana wax ku kala gadan khalaas saas day wax ku kala gataan oo ay khiyaar isay markaa ay khiyaar isa siiyaan labadooda war haddaba alaabtan dooro waa doortay weligood meesha ha wada joogaan hadday rabaan khiyaarulmajlis waa u dhamaatay maxaa yaele waqtiga uu ku egyaha waa kan maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin wa jamiican aw amase yukhayir axaduhumaa midkood aanu khiyaar gelinin alaakhar kan kale muxuu yukhayir ay maa lam yukhayir haddaanu khiyaar gelinin axaduhumaa midkood alaakhara kan kale fain khayara hadduu khiyaar geliye axaduhumaa midkood alaakhara kan kale fatabaayaca ay wax ku kala gataan calaa daalika kaagaas korkiisa shardigaa korkiisa faqad wajaba albaycu baaci waa waajibay baaci waa waajibay oo faqad wajaba albaycu wa batula alkhiyaaru khiyaarulmajliskiina waa buray waa dhammaaday soo ma garan khiyaarulmajliskii waa dhammaaday baaciina sidaasuu ku waajibay wain tafaraqaa laakiin haddaan shardi lama wada gelin wain tafaraqaa hadday kala tagaan bacda an tabaayacaa markay wax kala gataan kadib hadday kala tagaan faqad midii hore marka beeca muxuu ku waajibay tii hore faqad wajaba albaycu hore beeca muxuu ku waajibay wuxuu ku waajibay inuu khiyaarulmajliskii baaba-ay oo shardigan ayagu ay wada galeena keenay inuu beeca waajibay faqad wajaba albaycuda dambena muxuu beeca ku waajibay kala tegoodu ku waajibay sababtoo khiyaarulmajlis baa jooga ayb xadiidkan marka macnihiisaas muttafaqun calayhi walafdu limuslim wa can camri bni shucaybi can abiihi can jaddih camr ibni shucayb waxaa laga wariyey can abiihi abi uu ka wariyey can jaddihi awowgiis cabdullahi bin camr bin alcaas ah awowgiisi labaad ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga qaala waxa uu yihi albaayicu midka wax iibinaayay walmubtaacu kan wax iibsanaayo bilkhiyaari baa labadoodaba u sugnaaday xataa yatafaraqaa ilaa ay ka kala tegaayaan ilaa an takuuna inay ahaanayso ma ahane ilaa an takuuna inay ahaanayso yani beecu ama safqadu safqata khiyaarin khiyaar gorgoradiis ama khiyaar mucaamaladiis inuu noqdo ma aha ilaa an takuuna inuu ahaanayo ah, inuu ahaanayo ma ahane ilaa an takuuna inay ahaanaysa ma ahane asafqatu ismikaana waa kaas beeca wax lakala gadanayo inay beycada wax lakala gadanayo inay ahaanayso ma ahane safqata khiyaarin khiyaar gorgoradiis ama khiyaar beeciis safqa hadda macnaa waa un beeci mucaamaladii beeca khiyaar mucaamalo laysku siiyey inay ahaanayso ma si hadda aan soo sheegeyn tamaam oo khiyaarulmajlis aa jiro khiyaarulmajlisku goormau baaba-aa ilaa an takuuna safqata khiyaarin haddii khiyaar inuu jiro maaha haddii marka beecii laga dhiga khiyaar labadooda ka dhexeeyo khiyaarulmajlis saasuu ku bura ilaa an takuuna safqata khiyaarin inay tahay ma ahane ayb walaa yaxilu mana xalaalaha lahu qofkii uma xalaal aha baa'ici ama mubtaaci labadoodii mid kasta an yufaariqahu saaxiibkiis inuu faaruqo khashyata an yastaqiilahu inuu fasaqo cabsi oo ka cabsanayo dartiid halkan marka xadiidka intiisa dambe inta hore waa intii hore uu la mid yahay xadiidkan laga xaafid wuxuu u keenay tikraar uma keenine wuxuu u keensaday waxaa weeyaan eh, inuu caddeeyo khiyaarulmajlisku inuu tafaruqu labdaan inuu yahay tafaruqa la sheegayo maa lam yatafaraqaa tafaruqun bilabdaan inuu yahay labada qof kala tegooda in la ictibaarinayo kalaam inaan la ictibaarinayn sababta waa maxayna hadalka dambaa tusaayo walaa yaxilu lahu an yufaariqahu khashyata an yastaqiilahu labadooda midkood inuu yidhaahdo alla ilaah beecan waa kuu fiicay oo ninkan waa ku haysaa isla markiiba inuu hore ka diso ma aha si khiyaarul majliskii oo usoo dhammeeyo oo uu is yidhaahdo war ninkaan yuusa beeci fasakina meesha dus hore ka carar waa loo diiy haddii marka aan la ictibaarinaynin tafaruqu haddousan ahayn bilabdaan lagama celiyen qofkaa oo tafaruqu hadduu yahay kalaam hoo iga gada waa kaa gatay haddii khiyaarunimadu isku dhammaanayo hadda hadalkan jumladan dambe yousan qofku midkood midka kale yousan ka tegin macno ma yeela kan naam ayb macruuf marka saas u keensay ibn xajar nuqtadaasaa marka xadiidkan waa ilaa labada xadiis waa isku macno dhow yihiin laakiin xadiidka dambe waxau ishaara u fasiraa khiyaarulmajlisku waqtigiisu inuu ku dhammaado labada qof oo kala tago ee hadal ay wada hadlaan inuusan ku dhammaanayn sababtana waxa weyaan meesha laga daliishanaayo walaa yaxilu lahu an yufaariqahu khashyata an yastaqiilahu midkood meesha inuu ka taga ma ahan asagoo ka baqaaya ninka kale amau baaci kaa fasakaa haddii marka kalaam ay ugu kala dhammaan lahayd warkooda hadduu kalaam ku dhammaan lahaa oo hoo iga gaday waa kaa gatay day ku dhammaan lahayd khiyaarulmajliska jumladahan dambe ninkan tegistiisu macnaba ma yeelata maxaa looga celinaya inuu isla markiiba inuu duso wax laga celiyaa meeshii ma imaanayo xukunkan marka ibnu cumar isaga ma soo gaarin xadiidkan walaa yaxilu lahu an yufaariqahu khashyata an yastaqiilahu isaga ibnu cumar ma soo gaarin wuxuu samayn jiray marka hadduu qof wax ka gato oo wixii ay cajab geliyaan isla markii waa ka tegi jiri waa bixi jiri si baaci oo u waajibo si baaci u waajibo sababto baaci muxuu ku waajibaan haddii aan shardi jirin muxuu beeca ku waajibaana kala tago ku waajibaa faqad wajaba albayc ay bitafaruqi sooma ana maskaxdiina markaa joogto ayb tafaruq ayaa beec uu ku waajibayo soomaya reer majliskiina haddii mar la kala tago waa dhammaanaya maogta si uu u dhammaado khiyaarkii marka ibnu cumar markau gatoro ka bixi xadiidkaana soo marka ma soo gaarin culamada saasay tahay xadiidkan ibn cumar isagoo marka ma soo gaarin nam oo ibn cumar xukunka ibn xajar talkhiis lxabiirka saasuu ku leeyahay talkhiis lxabiir juska saddexaad sagaal boqol toddobaatan iyo afar xadiidkan marka dabaacan maalikiyadu jawaabay kaba bixiyaan laakiin jawaabtoodu jawaab wax qancinaysa ma waa iska hadal albaayicu midka wax gadaayo walmubtaacu ka wax iibsanayo bilkhiyaari baa usugnaaday xataa intii yatafaraqaa ay kala tegayaan labadooda ilaa <clears throat> an takuuna inay tahay ma ahane asafqatu gorgorada iyo mucaamaladu safqata khiyaarin khiyaar mucaamaladiis inay taamaan oo labadooda aysa siinayaan walaa yaxilu lahu uma xalaalaha isaga an yufaariqahu inuu saaxibkiis faaruqo baa'iciina uma xalaalaha inuu mushtarigii faaruqo mubtaaciina inuu baaci ka carara ma aha labadooda nin kasta waa quseeya sababta marka muxuu uga carara khashata an yastaqiila cabsi ou ka cabsanayo inuu beeca fasakho alistiqaalatu huna alfasku ilaa wax khiyaarka loo siiyey inuu beeci fasakhi karo waa moogta marka inuu beeci marka khiyaarkiisa inuu ka faa'iideysto diida waa carara marka in khiyaarkii loogaga faa'iideysto carara waa la diida marka halkaan marka waxaa kaloo laga qaadanaya nugto kaloo muhiima ah, faa-iido kaloo fiqhi ah in rukaska sharciga aan loo adeegsan karin si marka eh, khilaafsan sidii loo dejiyey sidii alla iyo rasuulka ay u dejiyeen ruksada si aan ahayn aan looga faa-iideysanin hadda caadi ahaan khiyaarulmajlis waktigiisii sharcigu wuxuu ka dhigay intii meesha laysla joogo sababto inta meesha laysla joogo nin walbaa kan waxbuu fiirinaa kan waxbuu wixiisii si fiican u gadanaa waxbaa kusoo dhici karo ictibaaraa la siiyey laakiin haddii looga faa'iidaysto war ninkan waa ku il iska isla markii ka tag qofka muslimkaa nusxiga kugu leeyahay maan inaad ka ilduufkiisa ka faa'iidaysato ma aha kuguma aha sharcigu waa reebay marka saa darteed sharcigu in ruksadiyaa suurada suura suuradii ruksada in looga faa'iidaysto sidii sharciga si ka duwan lama ogola laakiin ibn cumar isagood ma soo gaarin nahyigaan ogo saasay culamadu wafii riwaayatin riwaaya kale xataa yatafaraqa ilaa ay ka kala tegayaan min makaanihimaa meesha ay joogaan ilaa ay ka tegayaan tanna waxay sii cadaynaya tafaruqu inuu bil abdaaya kalaam meesha inaan inaan laga hadlayn xataa intii yatafaraqaa ay ka kala tegayaan min makaanihimaa booskooda ay ka tegayaan daara qudni bayhaqi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal dakara rajulu linabiyi sala allahu alayh wali nin ayaa nebiga wuxuu u sheegay anahu isagu yuqdacu fi lbuyuuci baaca in lagu khiyaano mar walbo faqaala waxau yidhi idaa baayacta haddaad wax iibinayo haddaad wax iibsanaysid amaad wax wax iibinaysidoo baac gelaysidba faqul waxaad tiraahdaa laa khilaaba khiyaano la-aan faqul waxaad tiradaa laa khilaabata khiyaano yani ma jirto khiyaano isma khiyaanayn saadhe muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo xadiidkan xaafid wuxuu u keenay khiyaarulcayb khiyaarulcayb sababtoo ninkan beeca lagu dhakaraayo oo lagu khiyaanayo mar walba ninkan beeca lagu khiyaanayo hadduu alaabtii gato markii lagu khiyaano kadib gurigiisa uu geysto ceeb ou arkaa soo maa ceebtii marka muxuu uga baxsanaa marka inuu galo in marka uu shardigan laa khilaaba inuu yihahdo laakiin culamada waxay yidhahdeen khiyaarulcaybka in shar ereygan la isticmaalo oo meesha lagu wada shardi ahaan loo sheego oo marka wax lakala kala lagu sheego caqdiga shardi ma ah sababtoo xadiidu tasriya daliil shardi inaysan ibnu xasm isaga wuxuu leeyay hadduusan dhihin laa khilaafa ereygan weliba uusa isticmaalin wax laga celinayo ma laa khilaafa ereygan u isticmaala weliba hadduu erey la muraadifa isticmaalo wax kama jira hadihi marka eh, waxaa weye daahirnimadiisa bal xaafidku waxau keenay ninkan nin daqara madax gaaray nin wuxuu ah daqar oo madax soo gaaray xoogaa marka uu yacni eh, maskaxdiisa xoogaa waxbaa si ka ahaa marka beeca saasaa loogu khiyaali jiray ayb marka hadalkaanu marka nebi sahan dhee buu yiri carabkiisana waxaa ku jirtay waa carabkana waa ka jiranaa riwaayadka qaar sida ay sheegaan laa khilaabada xataa ma kari jirin oo wuxuu dhihi jiray laa khiyaaba ayuu laa khiyaaba ayuu dhihi jiray marka waxaa la fiirinaya macnaha oo wato maahani erey hadda cibaado maaha la ag istaagayo ereygan la ag istaagi maayo ibnu xasmi marka taasaaba radinaysa laa khilaaba maba dhihi jiri ninka laa khiyaaba ayuu dhihi jiray waana laga waana laga aqbalay calaa kulli xaal marka kan khiyaaru caybka oo meesha u keenay muttafaqun caleyh bukhaari muslim ba xadiidka soo saaray bukhaari isaga wuxuu ku daraa fakaana rajulu yaquuluhu ninku waa dhihi jiray mar walba wax gadaayo si wax soo gadana laa khilaaba laa khiyaab saasyaa kol dhiidi waa ka hadda riwaayada muslim aaba sheegeysa fa kaana idaa baayaca yaquulu laa khiyaabata ayuu dhihi jira rajulkan xabaan bnu munqid waa alansaari ansaari buu ahaa carabka carabkana waa la-ay waxna marka waa waa soo gaaray oo kaana sufica fii ra'sihi ma'muuma carabkiina waa ka cuslaaday xoogaa maskaxdiina waxaa isi noqday carabkiina waxba jubi waxbaa ka jaaran nabar madaxa looga dhufto dartiis ayb baabu ribaa ribadiibu u baab yahay baabkan marka khiyaarka halkaas oo soo baxay halkan waxuu gelaya arribaa ribada sideedaba laba nooc waay riba nasia iyo riba alfadli labadaas u kala baxdaa ribada waa laba qaybood riba nasia iyo riba alfadli riba nasia waxaa la yihahdaa ribadii jaahiliyada sideynaa la siinaa boqol dollaraa la deyminaa waxaa la leeyahay eh, boqol iyo konton ig arriba nasi ama deyna inta lacag inta la deymayaa laleeyahay haddaad waktigaas ku bixiso waxaa weeyaan eh, waa kaas haddii waktigaas la dhaafo oo deynti waktiga aan ku heshiina haddii maalin haddii la dhaafo intaasaa kugu socoto waana ribada hadda gaalada ay aada ugu dhaqmaan waa bunuugtana ay ku dhaqmaan qofka waxbaa la deeminaa mathalan waxaa la leeyahay maalinkiiba waxaa kugu socdo riba la-eg eber dhibic eber intaas wax yar ma aha haddii maalinkiiba wax kugu socdaan sanadkii waxay noqonaya intaasoo doolar malaayiin hadhow utegeysa taas marka ribal ribal nasii al waa ribal jaahiliya midii jaahiliyada ay ku dhaqmi jireen qofka daynaa la siinaa bil iskaga bixiya ladow bil bixi waayo waxay ku sameynayaan marka waa dulsaar boqolkii lagama rabay wuxuu boqol iyo ma maalinkiiba waxbay uxadidayan ama waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan haddaad eh, bil walbaa intaasaa ku daraysa boqol iyo toban bisha kale boqol iyo labaatan ay noqona bisha kale boqol iyo soddon bisha kale boqol iyo lacag unbaa iska saaran dulsaara la dulsaar bunuugtana waa ku dhaqmaan hadda laftirkeeda lacag haddaad dhigato bunuugta eh, markay cabaar taallaba lacagta hadday badan tahay waxbay ku saaraan marka dadaa culamaa usuu ah ay fadwoodeen marka inay banaan tahay faa-iida waay dhh waxaas waa lacagtaadaa lagu shaqaysanaa faa-iidada adiga aada hesho habaan waay waxaas faa-iidada mudaarabaa la yihaha baabkaas ama qiraaq labadaba waa la dhahaa mudaarabadana waa waa khasaaray faa-iida u joogta lacagta haddaad qole u dhiibto ama qof u dhiibtid ku shaqay sanadkiina aniga faa-iida i keen ama khasaaradii waa isla arkaynaa taas riba ma aha iyadu laakiin middaan bunuugta maba la khasaaraba waa la faa-iidaa labis bangigana lacagto adiga kaa qaadanaa waa ku shaqaysanaa ama adiga mar walba lacag unbaa lagu saara waxyar waxyaraa la saara ribo waa marka lacag sababtoo muqaabil lah shay lacagta ku helaysa taas marka riba nasiica midda qur-aanka uu kasoo degay ribada qur-aanka ku jirta o dhan riba nasiica kulli oo suurat lbaqara ilaahi subxana wa tacala uga sheekeeyey aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almasi dalika bianahum qaluu inama albaycu mislu riba waxala allahu lbayca waxarama ariba ila akhiri laayaat oo islaamku marka ribadaas wuxuu ku bedelay qofkii deyn la siiyo oo iska bixin waayo in loo dhaafo ama la sugo wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waan tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun islaamku marka wanaagaasuu ku bedelay qofkii faqrigiisa in looga faa-iideysta ma ah oo la yidhahda xamaal aniga ii shaqey waay macnihii adoonsiga ma ogtahay kun dollarow kaa daysada ma awoodo inuu gudo maalinkiiba waxaa kugu socotay inaad tira hal doolar oo lacagtaada sii badata sii badata waxaa lagu leeyahay ninkaan hadhow diintu markay kortana la yidhaha gurigaaga lagada ama adoonaad aniga ii noqona la yidhaha waxay yurubta ku dhaqmaan way asalkana yahuudaa keentay waxaas maa waa ribadii jaahiliyada maxda ee ku dhaqmaan islaamkuna ula biriday yamxaqu llaahu ribaa wayurbi sadaqaati wallahu laa yuxibu kula kafaarin asiim yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulihi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun marka qofka ra intuu deynta u bixiyo unbau leeyahay dheeraad ma leh taas marka waxaa wey waa riba nasiia le ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafa qabriga markuu kasoo baxayona qofka ribadaas ku tacaamulo asagoo sidii qof jinni qaba camal ayuu qabriga kasoo baxa oo masi qof ou haayo qof jin oo ku jiro kale isagoo marka gebi dhaclaynayo soo baxa qabriga kasoo baxa marka waxaa weeyaan taas waa taas iyada nooca labaad ee ribada riba alfadliya la yiraha waa midda hadda abwaabtan looga hadlao halkaan hadda baabkan riba si a loogama hadlo fiqiga waxaa looga hadlaa riba alfadliga sababtoo iyadaa buyuucda soo gasho riba alfadligaa u badan buyuucda riba alfadli ayaa layiraa midaas kale riba nasiica iyada inay xaaraan tahay ijmaaca ku guntamo culamada yani khilaaf kuma taagin bayna lcilmi wax khilaafa kuma jiro kitaabkaa tusay sunnadaa tustay ijmaaca ummaddaa tusay ribada laakiin riba alfadli layira hadda soo socoto ee baabkan looga hadli doono iyada ma ma ma banaan tahay mase waa xaaraam qowluljumhuur inay xaaraam tahay sababto axaadiidteeda ah waa soo socota waa cadcadda ah. ibnu cabaasa isaga waxaa laga soo guuriyey sarifka oo ribalfadliga sarifkana waa gashaa inuu dhihi jiray waxba inuusa dhib u arki jiray in eh, yacni eh, nasiia inay noqoto qofkii marka inuu qofna wax dhiibo oo si hor maraykan kale gadaal u ka sida ad aan arki doono isaga waa khilaafay ibnu cabaas marka axaadiista inaysan gaarin baa laga yaabaa markii la weydiiyena ibnu cabaas isaga wuxuu yidhi aniga waxaan maqlay yidhi eh, laa riba ilaa fi nasiia xadiidkaas un baan maqlay yii marka laakiin zayd ibnu arqam iyo abu saciidin alkhudri iyo ibnu cumar ayaa maqleen oo nebiga ka maqleen man calima xuja calaa man lam yaclam inkastoo la yidhaha ibnu cabaas markii dambe waa kasoo noqday sarif masaladan ribalfadliga uu fadwo jira waa kasoo laabtay markii dambe saasna waa la yidhaaha calaa kulli xaal haddaan qaacidayna riba alfadli waxyaabaha la gado waxyaabana waxaa la yidhahdaa ribowiyaad waxyaabana waxa weeyaan riba kuma socotaa la dhaha fiqiga kutubta waxaad ku arkaysaa shaygan ribawi waaye iyo ribowi ma aha maxaa laga wadaa ashyaada qaar xukunka ribalfadli baa ku socda qaarkoodna kuma socdo ribawiyaad ma ahan kuwaas kuwa marka uu ribowiyaadka oo ribalfadli ay ku dureersanayso aan sheegayna marka nusuustu waxay sheegtay dahabka iyo fidada aldahabu walfida wاshaciiru wاlburu wاltamru wاlmilxu lix soomaa intaas lixdaas sinfigaa nusuustu ay sheegtay aldahabu wاlfida laba way dahabka waa macruuf fidana waa macruuf waa qalin ama silver qofka soo u yaqaan burka oo qamadiga ah shaciirta heeda wa heedaa la iraadaa badanaa ma qabno nacam masagada waa udhadhowda timirta iyo milix cusbada lix waa lixdan marka naskaa sheegay asaga calaa ariiqi alilxaaqi waalqiyaas waxyaaba badan baa lagu daray marka waana qowlu jumhuuri lculamaa waay ah. waxaa khilaafay daawuudi dhaahiri iyo inbaa khilaafay amaa aimatu ahlilxadiid kulligood agarkooda waxay qabaan in ribada ribowiyaadku inay lixdan ka badan yihiin lixdan waxaa loo sheegay lixdan waxaa loo sheegay in iyaga usuul laga dhigto furuucda hadhow loo celiyo usuushaan saas baa loo keenay ee xasri looma sheegin nebigu ma dhihin intaan bisaa ribaa ma usan dhihin aleyh isalaatu wasalaam haddaba marka haddii ay saa tahay qowlkaas daan qabano macluul waa axkaamtan marka shaygan maxuu ribowi u noqday waa shay cilaysan waa oo cilladiisa lakasi kasi karo dahab iyo fido waa israacsan yihiin maxay u noqdeen ribowiyaad labadooda waxay u noqdeen culimmada jumhuurtu waxay yidhaahdaan liajli thamaniya athamaniya dahabka iyo fidadu waa thaman waay waa qiimo waay wax qiimo leh waay dahabkuna qiimau leeyahy fidaduna qiimay leedahay waxaana lagu qiimeeyaa waxay dadku iska talfiyaan oo iska baabi'iyaan dahabaa lagu qiimeeyaa duyuunta iyo dahabaa lagu qiimeeyaa maadaama dahabku ou yahay shay wax lagu qiimaysto waana sidaas nacan haddaad fiiriso dahabka iyo fidada shay wax lagu qiimaysto waay waa sax marka dahab iyo fido maadaama aan nidhi waxaa ciladoodu ay tahay oy ribowiyaad u noqdeen liajli athamaniya haddaan dhahnay wax kasta oo taman ah shay la talfiye lagu qiimaysan karo wax lagu kala gada karo qiimo leh oo adduunkii qiimo ka leh wuxuu raacaa dahabkii fidada raaca oo la haleeshiina kuwaas marka iyo fida maxaa la haleeshii karaa lacagta hadda wax lagu kala gado dollar ha noqoto ha noqoto sterlin ha noqoto euro shilin soomaali lacag wax lagu kala gato oo dadku ay wax ku qiimaystaan markay iska diyada lagu qiimaysanayo haddii laysdilo lagu qiim yani haddii qofka uu qof weel ka jebiyo intaasuu igu fadhiyaa laada soma dahabkii marka iyo fidadii waxaa la haleeshiinaa oo la raacinayaa shay kasta oo tamani oo qiimo leh oo cagsigeeda haleelay marka qowlkaasna waa qwl qowl raajixa ah wey culamada qaar waxay dahabkii fidada wax ayaga la haleeshiinayo male qaaraa dhahaa laakiin qowlkaas saxiix maaha hadii la yiraha dahab iyo fido wax la haleeshiinayo maleo lacagta aan warqadda wax lagu kala gato wax qiimo a ah ma laha oo dahab iyo fido la raacsiin maayo hadii la dhaho de waxaa ka laazimaysa lacagtaan inaan laga zafeynin sababtoo ah nebigu caleyhi salaatu wasalaam ma dhihin lacag ha laga zafeeyo dahab iyo fida waa laga zakeeyey dahab iyo fida waa laga zakeeyey sababtoo dahabka iyo fidada iyagaa wax lagu kala geda jiray waagi hore haddana dahabka iyo fidada waxaa u dhigma lacagtaa u dhiganta lidaalika dadka qaarkood marka inay rabaan zakada inaysan bixinin raban waxay kuleeyihin shilin soomaaliya zaka maba kuma jirto dollar zaka kuma waxsad xaansho xaashita maxaa wax ugu gadanaya adiga noloshaada maxaa u kaydsanay maya lacagta marka waa la haleeshiina sidaa darteed axkaamta aan sheegi doono dahabka iyo fidada lacagtaa la haleeshiina wixii dahab iyo fida oo nebiga xuguna ou saaro lacagna waa saaranta la socda saas ayb ashyaada kalena burka qamadiga iyo waxaan kale eh, iyo eh, iyo timirta iyo maxaa iyagu loo loo leeyahay aktaru lculamaa waxay leeyihin kownaha inay madcuum tahay cilada ka dhexaysa kulligood waa la quutaa wax la cunooba shay kastoo madcuuma marka ribo wey geley ha noqdo zabiib ha noqdo wax kale noqdo wax kastoo madcuuma muxuu noqonaa ribo wey buu noqonaa hadhow cilal kalena culimmadu waa sheeg lakin annaga waxaan ka qabsanaynaa qeybtan kalena madcuumaad ayaan leenahay dahabka iyo fidadana wixii qiimo oo thamana isaga aan gelinayn dahab iyo fida iyo lacagta isku dhinacaala marsi intaas marka haddii aada ogaatay asnaafta ribowiyaadka waa lixdaa nebigu caddeeyey iyo wixii la haleeshiinayo hadda aan sheegno xukunka ribowiga shaygu hadduu ribowi noqo xukunkiisa waa maxay xukunkiisa waxaa weyaan haddii laba shay laysku gadaayo oo laysku bedelanayo laba shay oo isku jinsi ah haddii laysku bedelayo waxaa qasaba laba sharti hoo iyo hoo in lays dhaho iyo inay isku miisaan noqdaan isla haddii la kala badiyo miisaanka ribo wa aa lagu dhacaa haddii hoy ho aan laysdhihinoo aan keenaa iyo haddii midkood oo berri keenayo kana oo hadda qaadanayo ribaa idana lagu dhacaa maxaa la yidhaha marka waxaa weeyaan laba shardi baylada atasaawi inay isla ekaa iyo wataqaabud meesha in hoy ho layskaga dha layska qaato haddii shay ribowi ah shay kaloo ribowi oo ku jinsi ah lagu gadaayo labadaa shardi baa la shardina bigadi nadari can iljawdati waradaa say u kala fiican yihiin ma la fiirinayo markaas timir tusaale usoo qaada laba timira laisku bedela rudab iyo waxaa isku rataan isku bedelato timir caadi oo qalalan tamr iyo rudab maxay wadaagaan jinsu tamri ay wadaagaan labadooda soo ma marka laysku kala bedelanayo hoo iyo hoo in lays waana la isla ekaada magarat galey iyo galey laysku bedelaa waa wayna isla ekaadeen hooy hoola hadhow mar mala rabo in la adi adig taada waxay ahayd geley cagaar tanna geleecaday ahayd marka waa kala qiimo badan yihi tan oo kiilo midaana iyo laba kiilo taasa isku gedaynaa lama ogol ibal fadli baa lagu dhacay haddii marka laysku gadaayo kawaran laba kala kala jinsi ah isku sinfi ah daab iyo fidaad isku sinfi waa kala jinsi waa laysku gadaa dahab iyo fidaa la isku bedelanay adiga waxaad haysataa qalinkii ninkaan dahab u haystaa iga bedelo hal shardiyaa la shardina markaas maa huwa shardiga waa taqaabud ho-e ho-e inay kala badnaadaan laakiin shardi maaha waa la kala badi karaa sababto waa ah isku jinsi ma aha waa kala laba jinsiyay kaleyi lakiin hal sinfiyay ku wada jiraan oo hal cilaa ka dhexaysa labadooda moogtaha ayb waa in taqaabud ho-e ho-e lacag iyo lacagaa la isku bedelanaa sarif lannahu kaasaan aada u isticmaalna shilin soomaali iyo dollaraa laisku bedelaa see la yeela marka hoy ho lasdh waa kala badnaan karaa waa garata sooma milyan iyo intaas oo shilin soomaaliya boqol dollar waa lagu bedeli kara tasaawi lama shardinayo sababtoo laba jinsi way markaa laba jinsi isku sinfi ah waay hoo iyo hoo laka qasabna hadduu yiraahdo intaanaan ku siina inta kale hadhow aan kuu keenayo maya ma banaano cumar wuxuu ka diiday dalxa iyo nin kale oo wax kala bedelanaya daraahimtii waxay iga jirtaa ayuu yidhi meesha eh, tow diinaarkii saas u qabtay dalxa gedgediye daafi ayuu yidhi daraahimta waxay iga jirtaa beerta mayuu yii laga yeeli ken marka hore halkan ken ayb marka saas laba labadii kale waxay yihi laba aan isku sinfi ahaynna ayuu sidii rabaa loo kala gadan karaa isku jinsi ma aha isku sinfina ma masalan lacag iyo waxaa lakala waxaa lakala siisanaa geley geley lacag isku sinfi miya midna cilatu ducmi u leeyahy midna cilatu thamaniy uu leeyahy isku jinsina ma aha siraa loo kala gadan kara taqaafudna lama shardiyo tasaawina lama shardiyo aa garateen soo maha axkaamta marka ribada ribalfadliga intaas lacag iyo marka masalaha marka imaanaysa marka dahabka marka dahab iyo lacagaa la isku gadaa dollar aa wadataa suuqi aa tegto dahabaa rabtaa inaad gadato ma inaad dahabki soo qaadato lacagtina aad tira deyn waa ku siina banaantaha arrintaa iyada marka axkaamta ribal fadligu saas waaye marka siyaabahaasay kala tahay taasaan marka ku wadayna qowlkan marka sheekhulislaam aada u taxriiriyey lacagta in dahabka iyo fidada la haleeshiiyo majmuucfataawaha waana qowlka raajixa ah min xaysu daliil wa min xaysu nadar labadaba sababta haddii la yidhaha lacag dahab iyo fida la haleeshiin maayo laga sakey maayo way macnaheeda marka sababtoo maxaa marka baabu zakaad la joogana lacagta dahab iyo fidaa la haleeshiyaa looga qiyaastaa halkan marka la joogo maxaa ka bedelayo markaasoo shaaficiyada ay waxay qabaan dahab iyo fida wax la raacinayo malaha laha laakiin marka wej waxaa jiro eh, yani in lacagta la haleeshiinayo dhinacaas marka wejkaas sheikhulislaam uu rajaxayo kaasaa fiican ayb marka ribadaba u guud ka bixinaa kadib u gelaa marka masaa-ishaan hadda nacam shay kale oo marka ribowi ama jimacii dhada dharkao kale dharka ribowiyaad ma aha asnaafta aan ka hadlayn ogow ribowiyaad iyo waxaan ka hadlayna maanta dhan dharku ribowi ma noqonayo shamiintada ribowi ma noqonaysaa ma noqonaysa xoolaha ribowi ma noqonayo sida raajixa iyaguna waxaan arki doonaa axaadiida eh, ayaga kusoo arooray xadiidkaas ayaa imaan doona inkastoo laysku khilaafsan yahay laba xadiidaa jirto midna wuxuu leeyahay waa waa waa ribo oo wuxuu ka dhigaa ribowiyaadka kusoo daraa waa la cileeyey xadiidkaas laakiin shawaahiduu leeyahay xadiid kalena nebigaaba sameeyeyba inuu xoolo hal neef meeshuu ka bixiyey laba inuu ku bedelay uu amaahday xoolo mar hadday sugnaatay marka ninkii ixtiyaad isaga dhaafaayo waa kaas laakiin jumhuurtu inaysan ahayn ay qabaan xooluhu ribowiyaad ma ah can jaabirin radia allahu canhu qaal lacana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waa lacnaday aakila ribaa ribada midka cunaayo wa muukilahu iyo midka cunsiinayo qofka kale oo bixinayo isaga wa kaatibahu kan qoraayo wa shaahidayhi labadiisa marqaati wa qaala wuxuuna yidhi nebigu hum iyagu sawaaun isku mid waa xagga dembi rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriye walilbukhaariyi naxwuhu baa usugnaatay min xadiidi abi juxayfa ayb aakila riba wamuukilahu wakaatibahu wa lagu lacnada xadiidka lacnad wixii kusoo aroortana de waa xaaraam qacan aakila ribaa ribada midka cunaayo wamuukilahu muukilahu yaa ninka dhiibaayo adi haddaad tiraa ani ma cunin xoolaas laakin waa bixiyaa ma banaano iyadan sababto haddaad adiga bixiseen ninkan kale ma qaatin wakaatibahuna kan qoraayo waxa waxawaay hadda marka kaatibkaan hadda tiradiiba ka batayba kuwa ribada qoraayo hadda jaamacaadkan lagu dhiganayo businesska iyo iyo accountancyga iyo lagu barto oo oo qofka uu noqonayo qof accountanty xaasib uu noqonayo aktharka sharikaadka caalamka joogo ribay ku dhaqmaan ninkii marka hadduu accountanty uu noqdo shirkada u shaqeynaa haddaysan dee shirkadu an shirkad dad ilaahay ka baqaa haddii soomaaliya laga baxa kolley wadankan shirkado badanba maba leehay caalamkan hadda sharikaadka tirada badan ay ka jiraan waa ku dhaqmaan ribada qofkii marka muxuu noqonaa waxaan soo bartay nin u kala qorow noqona waa uxisaabinaa intan intaan interestki waay waa ribadii intaan saan waay intaan raasumaalki waa xisaabaa warqadiiyo diraa markaa waa soo gelaa marka wakaatibahooda nebiga uu sheegaya nas walba ku yahay lidaalika in bangiyada caalamka in laga shaqeeya ma banaano abadan xaaraam way allaahuma de bangi aan ribo ku dhaqmaynin maaha dee bangi noocaas o sagaashan iyo sagaal iyo bar marka ribay ku dhaqmaan xataa culammadu waxay yidhaahdeen biid lama xaaqi kara xataa way soo gelaya kii ku shaq tirtire xaaqaysa ma banaana sheekh alalbani saas min ugu sarreeya bangiga ilaa kan xaaqayo xaaraan nacam marka maayb nacam marka mucaamalo nooc dad ku tacaamula in loo kala qoro xaaraam waa washaahid markhaati in laga noqdo kaale markhaati noqo caqdigan qorayna ay ku jirto adii luga kuma jira leanna nabiga caleyhi salatu wasalaam ribo iska daayay mas'ale ka yar ribo markay noqoto ninkii markii nucmaan ibnu bashiir aabihiis markuu ku yiri wiilkaygan addoonaan u hibeeyey yaa rasuul allah ee markhaati ka noqo waa tii uu yidhi marka akulla waladika naxaltahu ilmahaaga o dhan ma siisay yii min addoon ma ka saftay mayu yii waxau yii idhab fashhad calaa hayri faashid calaa hayri hayrkay markhaati gasho fa innii laa ushidu calaa jawri fainii laa ashhadu calaa jawrin anigu jawr maka markhaati kaco marka keyrkii markhaati geli marka ma ka wada yani waa ku banaan tahay ma aha iga dheerey aniga ma rabin rabay wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu xadiidka waxaa laga qaadanaaayada aayadda walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan dembi inaan laysugu kaalmayn aayaddaa sheegaysa xadiidkuna waa la mid khamradana waa la mid intaasu ilaahay ku lacnada iyagoo kan qaadaayo midka loo soo qaadaayo kan miiraayo kan gadaayo kan iibsanaayo toddobaa lagu lacnada khamrada wacan cabdillahi bn mascuudin radia allahu canhu waxaa laga wariyay can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxau yihi nabiga arribaa ribadu halaaatun wa sabcuuna baaban toddobaatan iyo toddobaatan iyo saddex albaab waaye aysaruhaa midda ugu fudud mislu an yankixa arajulu ummahu midda ugu fudud waa ninku inuu u tago hooyadiis nakaxa hunaa bimacnaa jaamaca hooyadiis inuu u tagaa ugu fudud wa ina arba ribaa ribada midka ugu midda ugu ribo badan cirdu rajuli lmuslim qofka musliga cirdigiisa waa inaad ribo ku samayso sida hal maroo adiga ku caaye saddex maro caaysairdigiisaa ribo ku samaysa ribaa ugula tacaamushay macnuu saas ma banaana marka ayb xadiidkan marka ribada toddobaatan iyo saddex baab waay yani markaa yani toddobaatan iyo saddex baab waay iyada albaab oo albaabka ugu fudud ou lamid yaha qofka in hooyadiis u tago hooyadiis de maxaarim qof u tago waxa weeyaan dembi aada u weyn waay nabiga calayhi salatu wasalaam ninkii hooyadiis u tegay ninkii guursaday hooyada iska badaayay ninkii aabihiis xaaskiisa guursaday marka markau maqlay waa tii eh, burdata bnu niyaar oo u diray ee uu yidhi orod bax u tag ninkaas maalkiisana soo qaado muslimiinta ha loo qaybiyo isagana soo deliyo waana la dila maalkii waa laga soo qaaday muslimiinta ha loo qaybiyo maalk xadiidkii abu daawuud ku sugnaa naag aabbaha qaba haddii eh, yani eh, jima eh, loo tagaa ay saas cuquubad intaa la eg yeelata hooyo maxaa umalaynayna agay joogta waa ka daran tahay saa darteed marka ninkaanu marka dembigan aada uga sii wen yahay kaas ribadii ayb aysaruhaa mithlu an yankixa rajul ummahu waina ina arba ribaa riba midda ugu ribaysan oo ugu daran cirdu rajuli lmuslim qofka muslimkaa ninka muslimkaa ah, cirdigiisa adiga marka inaad cafiso waa sida fiican way faman cafaa waaslaxa aslaxa cala allah haddaa adiga intou ku dhahoo kala dhahdana dembi adiga waa malihi wajazau sayiatin sayi'atun miluhaa laakiin haddii aad samaysid eh, hal markuu ku dhaho laba haddaa dhahdo adiga ribaa samaysid taasaan ugu daran lidaalika cirdiga qofka muslimka dhildhil maaha waxausan ahayn haddii lagu sheegay kawaran marka wixii uu adiga ku yiri oo kale haddaad uga badiso dembigaana ilaahi waxausan ahayn haddii lagu sheego iyo hadal ausan dhihin inta laga sheego xugun laga sii firtayba hadhow wasii daran tahay aada uga sii xun tahay marka lidaalika culamaa aljarxi watacdiil waxay sheegaan haddii qofka hal kelmad lagu jarxi karo jarxi baa qofkii ku rumoobay hal kelmadaa lagu jarxi karaa laba in looga dhigaa ma aha sababtoo aslan ayaaba jarxiga waxaa loo ruqseeyey lidaruura loo ruqseeyey asal ma ahayn isaga ee waxaa asal waxaa loo ruqseeyey sharciga in la ilaaliyo si sharciga loo xifdiyo loo dhowro ayaa qofkan in wax laga sheego loo ogolaaday ilaa kiibo lasoo reebo waan ogtahay kiibadu xaaraam waaye waxaa laga soo reebay qeyb laga soo reebay kiibadii in lugu luga fidsado marka in lagu luga fidsado oo lagu shaaheeye ma aha oo daydan laga dhigta iyo shuqul keliya laga dhigta ma aha qofkii marka waxaa inuu marka yaalo waxaan aragnay marka dad rasaa'il ama kitaabo ku qoraayo kow iyo toban kelmadood oo midba midda kale ka daran tahay qofka ashyaa huseysana u badan marka t kuwaasoo kale marka qofkii midda kale acmaal daatiye oo isaga khusayso gurigiisa oo ku sameeyo dacwo shuqul ku lahayn in laga sheeg sheego maahan alfaad aljirxi tacdiil ka mid ma aha marka haddii toban eray oo noocaas laga sheeg sheego qofka waxay noqonaysaa cirdigiisii oo laysaga faatihaysanaya bilaa mubarid sharci tabriirinaana uusan jirin marka qofka cirdiga muslimka calaa kulli xaal inuu ribo ku sameeyo inuu iska ilaaliyo rawaahu ibnu maaja mukhtasaran walxaakimu bitamaamihi wasaxaabi arafcu takmiilka haddaad akrisaana runtii arafcu takmiil jarxi iyo tacdiil ka sheekeeya alfaadooda iyo waxyaabaha uu ku banaan yahay iyo baxdi iska fiican ah oo cabdulxayi lakna uu leeyahay waxyaaba badanoo marka wuxuu tilmaamaa oo noocyadaas oo kale ah wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu waxaa laga wariy ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaal laa tabiicu dahaba dahabkii ha iibinina bidahabi ha ku iibinina ilaa mitlan bimitlin xaal ou yahay maahane ilaa mithlan bimilin xaal uu yahay ku isku mida xaal u yahay loo fiirin maayo marka dahabkii inuu yahay dahab badan dahab yani fiican oo yani kimiye yani kayfiy yani jawda dahab leh iyo dahab xun loo kala fiirin maayo waa inuu isla ekaado haddaa rabtid dahabkaaga uu xun yahay mid fiicanna gadata aad rabto kan gad kan xun lacag ku iibi lacagta dahab kale ku iibso taasaa la yeela ilaa milan bimilin walaa tushifu ha ziyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ha ka ziyaadinina walaa tabiicu lwariqa fidadii ha iibinina bilwariqi ha ku iibinina fido ilaa milan bimilin xaal ay tahay ma ahane ay isku dhikanto walaa tushifu ha ziyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale walaa tabiicuu minhaa ha iibinina kuwaan wax kamid a walaa tabiicuu ha iibinina minhaa haa'iban ha iibin walaa tabicuu ha iibinina minhaa xaal uu kuwan ka mid yahay haa'iban mid maqan binaajizin ku jooga ha ku iibinina mid maqan mid jooga ha ku bedelinina ha ku iibinina dahabkiyaa joogo fidadiyaa maqan ha isku kala iibinina labadii shardi marka xadiidkan waa lagu sheegay tasaawigii iyo taqaabudkii labada waa lagu sheegay mutafaqun calayhi asnaaftii ribawiyadiina dahab iyo fid ka sheegay bas wacan cubaadata bni saamiti radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama aldahabu dahabka bidahabi walfidatu bilfidati walburu bilburi baa lagu bedelaa wshaciiru bishaciiri wtamru bitamri wlmilxu bilmilxi milan bimilin xaal u yahay kuwa isla mida isku dhikan sawaaan bisawaa xaal ou yahay mid isku isla eg yadan biyadin xaal ou yahay gacanka gacan hoo iyo hoo yadan biyadin gacanta hoo gacangelis faida اkhtalafat hadihi اlasnaafu asnaaftan hadday iskhilaafto fabiicuu kayfa shi'tum saad doontaan u kala iibiya fabiicuu gada kayfa shi'tum saad doontaan idaa kaana yadan biyadin haduu ho iyo ho hadday tahay hadda waxaa ujeedaa ajnaastiya kale hadday kala duwan tahay masalan bur iyo shaciira aan isku bedela waa la kala badi karaa qamadii iyo galley waa la kala badi karaa bishardi laakin hoo hoo inay noqto saasaa shardi rawahu muslimun xadiidkana muslim baa weriy xadiidkan marka asnaafta ribowiyaadka lagu sheegay lixdiiba waa lagu sheegay dahab fid bur shaciir tamr milx lixdaa lagu sheegay labadii xugunoo awlahaana waa la sheegay taqaabulkii tasaawul waxaa kaloo uu dheeryahay kii hore midkan hadday kala duwan yihiin in laysku gedi karo laakiin hooy hoo taqaabudka in la shardina oo hadday ay ka dhexayso cillo hadday ka wada dhexayso marka haddaysa cillo ka wada dhexaynin waxba lama shardinayo sancaan isagoo daahiriyada ku raacay meeshaan wuxuu yidhi lixdan keliya waa ribigeeda wuxuu lixdan ka baxsan ribowi maba aha gelayda ribowi ma ka dhigaayo isagu lacagta ribowi ka dhigi maayo marka taasna waa laga xoog badan yahay ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaal waxaa yal sidaan mafhuumkan mafhuum oo laga qaadan kara ma aha yani in lagu xasiriyo intaan nebigu ma dhihin ribowiyaadka intaan keliya waayo ma uusan dhihin mogta intaan unbau sheegay intaan la sheegay intii kalena marka qiyaaskuna da waa galaa axkaamtan axkaamta ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga weriy qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam adahabu bidahabi dahabka dahab lagu bedelaa wasnan xaal uu yahay biwasnin wasni lagu bedelaayo mitlan xaal uu yahay bimitlin yani adahabu bidahabi baa lagu bedeshaa wasnan xaal uu yahay biwasnin yani isku wasni mitlan xaal oya isku mid ou yahay xagga miisaanka iyo iy isla ekaanta waalfidatu bilfidati wasnan biwasnin mitlan bimitlin faman zaada qofkii ziyaadiye ou istazaada ama ziyaadin dalbo fahuwa riban ribo waay nin haddoo wax ku daro ziyaadiy ribo waay iyo kordi haddoo dhahana midka ou dalbadana ribo waay maba sina ziyaado kuma imaan karta an abi saciidi abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka istacmala rajula nin ayuu ka caamil dhigtay calaa khaybara khaybar ayuu u dhiibay fa jaa-ahu ninkii wuxuu ula yimid bitamrin timir janiibin wanaagsan aada u fiican faqaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi akullu tamri khaybara haakada khaybar timirteeda o dhan saan miyaa faqaala laa buu yidhi may saan maa wallahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah innaa anagu lana'kudu saaca baan qaadnaa suus min haadaa oo tan ah bisaacayni baan ku qaadnaa laba suus iyo wathalaati saddex suus oo kuwa kale ah yani hal suus oo timirtaanan noocyada kale saddex suus aan ka qaadnaa markaan tan mid bixino faqaala rasuulu lah sal l slam rasulka wuxuu yidhi laa tafcal saha yeelin bici aljamca bidaraahiim midda xun aljamca hadda mid midda xun baa laga wadaa bici ljamca midda xun iibi bidaraahimi ku iibi ama mid isku dardaran iyada dhan mid fiican iyo mid xun wax iskula jirto bici ljamca midda xun gad bidaraahimi ku gad uma btac gado bidaraahimi daraahimta ku gado janiiban mid wanaagsan ku gado saddexda suusoo midaan xun ah iska gad lacagta aad ka hesho intay doontaa kuu goysa kusoo gala bacdinaasa waxay leeyiin nebi xeelada u sheegay hadda waa xeeladaysi xeeladaysi ma haday tahan xeeladaysi sharci ah xeeladaysiga la diidaya waa mid aan sharciga ahayn mota ilaa haddii sharcigu ruksa oo u banaynayo waa la ogolaya taa la diidi wa qaala fi lmiisaani miisaankana wuxuu ka yidhi mila dalika kaagaas oo kale shayga yani mawsuunka ee la miisaamana nebigu saasoo kale waa lamid timirtaanu lamid yahay halkaan marka maxaa laga qaadanaya laba shay oo isku nooc ah oo hal jinsi wadaa ah marka la kala bedelanayo inaan loo fiirinaynin say u kala fiican yihiin say u kala xun yihiin inaan loo fiirinaynin in isku mid iyo iho iho lagu kala gado oo aan ahayn midda xun iska gad kan fiican isku taasaa marka xadiidka u tilmaam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa dee qofka un eh, eh, eh, dadku inay axkaam waaweyn ay ay ay ogaan la-aan darteed ay ugu dhici karaan wixii sharcigu reebay laakiin markay ogaadaan kadib unbaa marka cuquubo iyo hadii ay iyo dembigu ou imaanayo rabbanaa laa tu in nasiinaa aw akhda'naa qad facaltu yiri alla subxaana watacala laakiin qofku haddii uu sameeyo kas markaasaa lagula xisaabtama ninkaan hadda kadib saasa yeeli laa tafcal same axaadiistan oo dhan markaad iyadii waxay radinaysaa madhabkii ibnu cabaas laga sheego ahaa saba ibnu cabaas waxaa sarifka ogole dirham iyo dinaar in la kala bedesho eh, laakiin lakala taqaabud aan la shardhinayn hoy ho inaan la shardhinayn axaadiistiina waa kuwan cibaada iyo abu saciidin alkhudri iyo eh, eh, abu saciidin alkhudri iyo cubaadata bni saamid iyo abu hureyra iyo dhammaan waxay wada sheegayaan zayd ibnu arqam xadiid kale uu leeyahay kulli waxay wada tilmaamayaan cadsiga wax uu ku tegay lidalika inaan qofka faadilka weyn fadliga ah hadduu qaldamo inaan lagu raacayn ijtihaadkiisa khaladka ah ayaa laga qaadan oo naska la raacayo hadda ninna ibnu cabaas masaladan kuma raacayo maxaa yaele axaadiidtaa tahay isaga laftirkiisa waa soo laabtay markii dambe marka ducadan dadku in badan duca isku hay haystaan waxaas un camal oo qofka inuu madaahibta matalan madahabkan masalada looga raajaxsan yahay see ku ogaato kuleya adiga maanta dhan markaad madhabkaaga akrinayso waxaa dalgale madhabkaygaa raajaxsane see ku ogaato adiga madhabkaaga inuu ka raajaxsan yahay kan kale muqalidaaba tahay see ku ogaato adiga marka masaail iyagoo muqalidiin ah walba ku gaabsan maayaan taqliidkooda hadlaayan markaa soconay masaladan maalikiyada saanay sheegeen saanaa loogu jawaabay fulaan kanoo sheekan madhabkeena raajixa masaladaas ku raajixa hadda adigi m haddaad wax kala saar saari karta maa daliilkiisa raaci marka tanaaqud sooma noqonayso marka hadduu adigi waxuu ku marka maya madaahib kale waxba kama sheegi karis sababto anaga mujtahidiin ma nihin adiga adi maadaa mujtahid a marka marka aada leedahay madaahibtaas daliilkaasay keensadeen daliil daciifa waay maanta dhan marka ayb kaa marka haddao nooc walba ahaado taqliidku ma fiicna qofka faadilka haddii ibnu cabaas iyo masaa-il ku laga tegaayo baaluka marka qof aan ibnu cabaas gaarin darajadiisa bal ibnu cabaas laftirkiisa waxaa laga wariyey wuxuu yidhi intuu dadka waxu sheego wuxuu ka dareemay inaysan qaadanayn markaasuu yidhi aqulu lakum qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam anu waxaan idin dhahay rasuulkaa yidhi wataquluuna idinkuna waxaa leedihin qaala abubakrin wacumar abubakar iyo cumar saas saas wallaahi waxa uu yihi marka eh, samada eh, waxaa dhow eh, yuushiku an tumdara calaykum xijaaratu min asamaa waxaa dhow in samada dhagaxyo la idinkaga soo daadiyo qaala rasuullah leeya qaala abubakara idinku leeya ayb marka asxaabta ayagu marka ijtihaadka qofka waa gefi karaa ma gaari kara xadiidtaan isa soo gaarina laga yaabaa isaga marka cudurdaar dhamaystiran uu leeyahay laakiin ninkay nusuustan u caddaato waxaa weyaan innaga ibnu cabaas iyo cibaadata ibnu saamid ma kala jeclin waa asxaabta rasuulka nin walbaa cilmiguu noo soo wariye waa qaadanaysa kadalika shaafici iyo maaligna ma kala jeclin waa arday iyo sheekhiisa camal marka waxaa weyaan marka laakiin ninka culamada kala qoqobaayo kuwaasna waxooda waa marjuux mar walba dhahaayo teenaa fiican kaasaa culamada culamada dhacninaya marka taqliidku asaaliibtiisii hore iyo tan dambe labadaba ma fiicna culamada zamankan joogta iyo kuwii ka dambeeyey kuwa ka dambeeya imaan doona iyo kuwa ka horeeya iyo kulligoodna yani masaalo waa lagu khilaafi karaa hadday nusuusta agmaraan qof gooniyo muqadasa ma jiro oo aan nabiga ahayn calayhi salaatu wasalaam walimuslimin wakadalika almiizaanu miisaanku shayga la miisaamana waa saas oo kale wey wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wou reebay can beyci subrati goobta ama karoorta beeceeda ayuu reebay min atamri oo timir ah timirta ah taasoo laa yuclamu aan la ogeyn makiiluhaa yacni beeggeeda aan la ka kaseynin bilkeyli aan lagu aqoonin beeg aan lagu aqoonin almusamaa ee la magacaabay oo min atamri timir eh, bilkayli in lagu gada timir eh, yani cabiran bilkayli cabir almusamaa la magacaabo oo min atamri timir ah in lagu gado nebigu reebay aleyh salaatu wasalaam rawahu muslimun muslim baa xadiidka ah. goob timira ah inta kuu taalo oon cabirnayn mid cabiran ayaad ku iibinay marka isku bedelay lama ogola sababta waa maxay shardiga maqan hadda waa maxay shardigaa maqan ha isla ekaanshadia maqan saawigii baa maqan saa darteed ribا lfadli baa lagu dhaca wacan macmar bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal xadiidka nahaa rasuul lah sal l slam can beyci subrati bau reebay karoorta ama goobta oo min atamri timirta ah beyceedu reebay taasoo laa yuclamu wakiiluhu aan la ogeyn keylkeeda iyo beeggeeda inta uu yahay bil keyli in lagu gado cabir almusamaa ee la magacaabay oo min atamri timir keyl la magacaabayoo timira in lagu gado reebay mid aan la subro subraa la gadaa waxaa lagu gadaa timir yani beedgeeda la yaqaano wacan macmar bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala waxau yihi inii kuntu asmacu rasuul allahi sal ly slam nabigaan maqlaya yaquul isagoo odhanayo aacaamu biacaami waa kana xadiidka waa caam acaamoo dhan u sheegay aacaamu acaam biacaami baa lagu gadaa mitlan bimitlin xaal ou yahay mid isaga eg wa kaana acaamuna acaamkeena yowmaidin maalintaas wuxuu ahaa shaciira timiro wuxuu ahaa shacir rawahu muslim xadiid muslim baa weriye addacaamu bidacaam marka xadiidkan dacaam oo dhan ayuu tilmaamaa ma la dhihi karaa marka kan waxaa lagu taksiisinaa kii hore masaladaas waxay ku xiran tahay in la yiraahdo eh, hal dikru bacdi afraadi alcumuum taksiis ma keenay ma keenaysa sida raajix shaygii caamka ahaa acyaantiisii qeyb kamid oo si gaara ah loo sheegay ma waxaa loo jeedaa taksiis looma jeedo taksiisku waa wuxuu imaan karaa markay caamka iyo khaaska iska hor imaadaan haddaan tacaarudba jirin bimujarad yani afraaddii cumuumka mid kamid oo la sheegay ma ka dhalanayso in midkaas keliya lagu soo koobayo xukunka marka taas xadii axaadiistii hore haddii la yidhaha tanaa lagu khasi taas xadiidkan kuwaasaa khasisayo lixdii nooce la sheegay hadee nebiga lixdii nooc si xasri ah uma usa sheegin waa dikru bacdi afraadi alcumuum mana keenaysa taksiis taas oo kale nacam oo masalan haddaad tiraahdeed ra-aytu lqawma qoomkii aan arkay cabaar kadibaa marka waxaa tiri ra-aytu muxamadan caliyan maxamed iyo cali aan arkay ma waxaa laga qaadanaa qoomkii aad sheegaysa maxamed iyo cali bis inay ahaayeen laga qaadan maayo bal maxamed iyo cali cumuumkaas afraad kamidood sheegtay un waay laakiin haddii tacaarud laga urinayo meesha naska khaaska a ah laga hormarinayaa midka caamka naam wuxuu leeyahy marka eh, taas marka waa kaas marka rawahu muslim wacan fadaalata bni cubaydin radia allahu canhu waxaa laga wari qaala wuxuu yihi ishtaraytu yowma khaybara maalintii khaybar baan iibsaday qilaadatan baan iibsaday kuul bitnay cashara dinaaran labaiyo toban dinaar ayaan ku iibsaday fiihaa kuusha dhexdeeda waxaa adhaabun dahabun dahab iyo wakharazun iyo iyo yani iyo tax nacam wax ay kuush ku taxan tahay ayb fafasaltuhaa waan kala soocay marka waa kala soocay dahabkiina meelaan dhigay kharzigiina meelaan dhigay wixii kale ku dhex jiray kuusha meelaan dhigay fawajadtu fiiha waxaan ka helay aktara min itnay cashara dinaaran dahabku inuu labiiyo toban dinaar ka badan yahay fadakartu dalika linabiyan u sheegay sala allahu alayh ali wasalam faqaala waxau yihi laa tubaacu lama iibiyo xataa tufasala ilaa la kala socsooco rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey naam xadiidka waxaa laga qaadanaya marka waa maxay inaan la iibin karin dahab iyo shay kale oo wada jiro oo meeshaan yaalla dahab khaalisa inaan lagu iibsan karin lagu bedelan karin maxaa hadda ninkan kuusha oo wata dahab iyo wax kaloo ku taxan ay isugu jirta kharzi iyo dahab isku jiray ahayd kuulaha baalaa lagu taxo iyo iyo dahab isku jiray ahayd kuushiisa qilaadadiisa muxuu ku bedeshay laba iyo toban dinaar dinaarku dahab maayo dinaar ha ku wareeri haddaad dinaar meeshaa ku maqasho waa dahab waa dahab marka labiyi toban eh, kun eh, labiiyo toban dinaar ayuu qaatay ninkii kale muxuu siiyeen kuul isku dardaran oo siiyey waxaa la kala bedeshay dahab khaalis oo labiiyo toban dinaara iyo dahab iyo keyrkiisa oo isku dhex jiro oo meel ku wada jiro aa la kala bedeshay marka nebigu waa reebay sala allahu alayh wali wasalam ilaa la kala sooco sidee marka la in la kala soo wixii dahabana gooni wixii aan dahab ayn gooni hadhow dahabka laysku bedelo aa garata soo ma marka masaladan ay fuqahada shaaficiyada waxay u yaqaanaan mas'alatu muddi cajub marka minhaajkana waa ku taallaa waa marka waa un xadiidka waa shay ribowi ah oo lagu oo lagu bedeshay jinsigiisa oo ay wax kale weheliyaan saas u waa masalatu muddi cajub ayb kaana marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuu reebay naam faqaala waxau yihi rasuulka sal ly slam laa tubaacu lama gado xataa tufasala ilaa la kala soocsooco rawaahu muslimun xadiid muslim baa weriyey ishtaraytu yawma khaybar kilaadatanaan gatay kuol bitnay cashara diinaaran aan ku gatay laba labayo toban diinaar ayaan ku iibsaday fiiha dahabun wakharazun baa ku jiray dahab iyo tax kuush ku taxnaay fafasaltuhaa waan kala soocay fawajadtu fiiha akhara min itnay cashara diinaaran aan ka helay labiiyo toban dinaar ka badan inay ku dahabki u ahaa labiiyo toban dinaar wou ka badnaa dahab fadakartu dalika linabiy sal l slam faqaala laa tubaaca xataa tufasal rawahu muslimun marka haddii laba shay isku jinsi la kala bedelanayo waa in hal jinsi iyo wax kale hadii wax weheliyo iyo isagiioo kaleo khaalisa in lagu kala iibsada ma banaana waa in la kala sooco rawahu muslim wacan samurata bni jundub waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga nahaa can bayci lxayawaani buu reeba xayawaanka in la iibiye bilxayawaani lagu iibiyey nasiatan madal in lagu iibiye nasiatan yani neefkan hoo eh, hadhow marka hadhow mar kalan eh, bedelkiisaan mar kale ku siina sanaadda waxuu qaadanaa rati hal sano kadib oo ninka rati siina ratiga aan kaa qaata bedelkiisa ma banaan taha marka arrintaas halkaan halka xadiidkan waa reebaya xadiidkan marka haddii la qaado xayawaanku wuxuu ka dhigaa ribow xayawaanki wuxuu noqonaa ribow nahaa can bayci lxayawaani buu reeba bilxayawaani in lagu iibi nasiiatan madal rawa lhamsatu wasaxahu tirmidi bnu ljaruud xadiidkan culamada qaar waxay ku cileeyeen min riwaayati xasan can samura xasanna samura wuxuu ka wariyey oo keliya sida eh, eh, culamada ay sheegaan saddex qowl baa ku jirta qowlka ugu acdalsan xadiiu lcaqiiqa bis buu ka maqlay xadiiu lcaqiiqa buu ka maqlay wixii aan xadiidulcaqiiqe ahayn inqiaaca ku jiro liajli hada linqiaac ayaa xadiidkan marka wuxuu ku noqday culamada qaar ay ku daciifeen laakiin shawaahid badan buu leeyahay isagoo mursal u soo arooray isagoo nin daciif ku jiro u soo arooray dariiq kale duruqdaas laa shaka inay isxoojinayso xaafidkuna fatxulbaariga waa ku tilmaamay juska afaraad safxada afar boqol sideetan iyo sagaal shawaahiddu uga hadhamna kan kale aan ku darno can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma ana rasuula lahi sal l slam nabiga amarahu wuxuu amray cabdullaahi buu amray an yujahisa jeishan ciidan inuu diyaariyo fanafadat ilibilu geeli baa dhammaaday lagu diyaarinaya ciidanka fa amarahu wuxuu amray an yaakuda inuu qaado calaa qalaaisi sadaqati halahaas sadaqada zakada geeli zakada halihii zakada ile zakada geeleeda marka lasoo aruuriya meel baa lagu aruurin jiray maogtahay halihii zakada loo soo aruuriyeybu nebigu marka waxau amray ka qaad buu yidhi xoolo ka qaad xoolihii zakada qaybo a ah, qaad buu yidhi qaala wuxuu yidhi fakuntu waxaan ahaa aakudu inaan qaaday albaciira rati